رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wausalii wausalimu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi waasxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin weli waxaan ku dhex jirnaa baabkii yaqiinta iyo tala saarashada waxaana noogu soo dembaysay haddii xaqa tawakulihi ilaahay aad u tala saaran lahaydeen ilaahay waa idin arsuqi lahaa sida shimbirka loo arsuqo ayuu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam can abi camaarat abi camaara waxaa laga wariyey albaraa bin caazib ahaa radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allah ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa fulaanu hebelow idaa awayta markaad udulmayso ama aad aadaysaa ilaa firaashika gogoshaada falyaqul faqul dheh allaahumma aslamtu ilaahu waan islaamay waxaan sallimay oo aan u dhiibay nafsii nafsaddayda ilayka xaggaaga wa wajahtu waxaan u jiheeyey wejhii wejigaygana ilayka xaggaaga wa fawadtu waan bandhigay amrii amarkaygana ilayka xaggaaga ayaan u soo bandhigay walja'tu waan saaray oo waxaan ku tiriyoon cusjiyey dahri dhabarkayga ilayka xaggaaga rakhbatan raja iyo wa rahbatan cabsina ilayka xaggaagay ahaatay laa malja malja ma jiro meel la iisho oo la galo walaa manja meel lagu badbaado oo minka adiga lagaaga badbaado xaggaagana ma jiro ilaa ilayka xaggaaga maahane meel kasta oo la magangala waa xaggaaga meesha la raba in lagu badbaada waa xaggaaga malja iyo manja labadaba ma jirta ilaa ilayka ilaa hadday jirtana xaggaaga ayay ahaatay aamantu waan rumeeyey bikitaabika kitaabkaagii ayaan rumeeyey alladii kitaabkaasoo ansalta aad soo dejisay iyo wa nebiyiga nebigaaga wanebiyika ayaan rumeeyey nebigaaga alladii nebigaasoo arsalta aad soo dirtay sidaa dheh macnaha fa in midta haddaad dhimata min leylatika habeenkaaga habeenkaas aad ducadaasaa u akhrisay midta waxaad ku dhimatay cala alfitrati fitrada iyo diintii islaamka diintii islaamka ayaad ku dhimatay wa in asbaxta haddaad subxaysatood waa berisatana asbaxta khayran khayr ayaad ku waabariisatay oo haddaad ducada akhrisana saasay xaaladaadu noqon muttafaqun calayh wa fii riwaayatin werin kale oo fii saxiixayn saxiixaynka ku sugan waa muslim iyo bukhaariye can bara qaala wuxuu yidhi qaala lii wuxuu ii yidhi rasuulkii ilaa sal allah calayh wasalam ilaan riwaayadii hore waxay ahayd yaa fulaan fulaankaas in asaga la haystaa la tilmaamayaa faqaala lii wuxuu ii yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam idaa awayta haddii aad aadayso qudunmayso madajicaka makaanu jiifkaaga fa tawada' qaado wuduu'aka wayseqaadkaaga lissalaati salaadda aad ugu weysqaadanayso u weysayso ileen mar baa wayseqaadka waxaa la dhihi karaa gacmahoo la dhaqo markaad wax cunaysaan wayse xadiiska tilmaamay gacmihiina dhaqaa loola jeedaa laakiin wiysqaadka midka salaadda oo kale u weysaysa umma dajur kadibna u jiifa calaa shiqika alaymani dhinacaaga midigta ah wa qul dheh wadakara wuxuu xusay naxwahu xadiidkii hadda aan soo tilmaanay oo kale umma kadib qaala wuxuu yidhi wajacalhunna waxaad ka yeeshaa ducadaana aakhira maa taquul waxaad dhahaysa ama aad ku hadlaysa waxa ugu dambeeyana taa markaa ka dhig can abi bakrin asidiiq abuubakarn sidiiq magaciisa waa cabdullaahi abi bakarn asidiiq waa kunyadiisa cabdullaahi waaye magaciisa cabdullaahi bnu cuhmaan bin caamir bin cumar bin kacab bin sacad bin taymi بن muraة bni kacb ibn lowey bn khaalib alqurashiy ataymiye markaa ka ah radia اllahu canhu wa hwa abu bakr wa abuuhu aabbihi wa ummuhu hooyadii saxaabatun kulli waa saxaabo kulli suxbaa u sugnaatoo nebiga dad saxaaba la ah ayay ahaayeen waa abuubakar iyo aabbihiis iyo hooyadii dhammaantoodba saxaabada nebigay ka mid ahaayeen qaala wuxuu yidhi abuubakar nadartu waxaan eegay ama aan fiiriyey ilaa aqdaami almushrikiin mushrikiinta gomdahooda iyo lugahooda ayaan eegay wanaxnu annaguna filghaari godka aan ku sugannahay waa markii maka ay ka baxeenay madiine u socdeen intaysan madiine aadin saddex maalmood ayay qaaru hawr ku jireen rasuulkii abuubakar saddex maalmood ayaan eh, waxaan ahayn buu yidhi qaarkii godka ayaan ku jirnay wanaxnu annaguna fi lghaari gaaru fawr aan ku sugannahay wahum ayaguna waa mushrikiintii calaa ru'uusina madaxyaalkeena ay dul taagan yihiin faqultu waxaan idhi yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow low haddii anna axadahum midkood nadara uu fiiriyo taxta qadamayhi gumdihiisa hoostooda mushrikiintan madaxyaalkeenna kor taagan mid ka mid ah haddii uu fiiriyo labadiisa lugood hoostooda laabasaranaa waana arkayaa waa noo jeedaa fa qaala rasuulku wuxuu yidhi maa dannuka malahaagu muxuu yahay maxaad u malaynaysaa yaa abaabakarin abaabakarow biitnaynin laba oo allaahu haaliuhumaa ilaahay saddex ku ah subxaana wa tacaala saddex ku ah maxaad u malaynaysaa say xaaladaadu noqonaysaa oo aad u malaynaysaa laba qofoodoo ilaahay saddex ku ah subxaana wa tacaala mala arkayaa waayo macnaha waa sida aayaddu ay tilmaantay id yaquulu lisaaxibihi laa taxsan ina allaha macana abuu bakar ha murgoonin ilaahayaa nala jira buu dhahay markaa nebiga qaala nadartu waxaan fiiriyey ilaa aqdaami lmushrikiina mushrikiinta lugahooda ama gundahooda wanaxnu annagoo fi lghaari godka dhexdiisa ku sugan wahum ayaguna calaa ru'uusina madaxyaalkeenna ay dul yihiin faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow low hadii anna axadahum midkood nadara uu fiiriyo taxta qadamayhi gomdihiisa hoostooda la absaranaa waana arkayaa ayaga iyo aragtideenna waxaa kala xigta inuu madaxiisa saas u soo hoos dhigo fa qaala rasuulka asagoo yaqiin ku qaba ilaahay talana saaranayaa wuxuu dhahay maa dannuka malahaagu muxuu yahay maxaad u malaynaysaa yaa abaabakarin abaabakarow biitnaynin laba qofood oo allaahu haaliuhumaa ilaahay saddex ku ah muttafaqun calayh wa can ummi lmu'miniin ummu salamata wa ismuhaa magaceeda umu salama ayay caan ku tahay laakiin magaceeda waa hindu binti abi umaya xudayfa almakhsuumiya ee reer makhsuumi ah radia allaahu canha ana alnabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam bay tiri kaana wuxuu ahaa idaa kharaja markuu ka baxayo min beytihi gurigiisa faqaala mid yidhaahda bismi illaahi tawakaltu cala allahi bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabayaa tawakaltu waxaan tala saartay cala allaahi ilaahay korkiisaan tala saartayo talada ilaahay baan u dhiibtay subxaana wa tacaala tawakaltu waan tala saartay oo waxaan talada u dhiibtay cala allaahi allaahumma ilaahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magangalay ilaahayow waxaan kaa magangelayaa an adilla inaan dhumo ow uballa ama lay dhumiyo ow asilla inaan simbirixdo ow usalla ama lay simbirixiyo inaan simbirixdo ama lay simbirixiyo ow adlima inaan dulmiyo ow udlama in laygu dulmi falo ow ajhala inaan jahli falo ow yujhala calay ama dushayda lagu jahlinimo falo xadiidun saxiix rawaahu abu daawuud iyo watirmidiyu iyo wakhayruhumaa abi daawuud iyo tirmidi iyo kayrkoodna waxay ku wariyeen biasaaniida saxiixati sanadyo saxiix ah qaala tirmidi wuxuu yidhi xadiidun xasanu saxiix wahaada lafdi abi daawuud lafdigan meesha noogu qoranna waa lafdigii abi daawuud kii tirmidi wuu ka duwan yahay laakiin lafdiga meesha ku qoran kii abi daawuud waayo macnaha can anas qaala wuxuu yidhi anas qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man qaala qofkii yidhaahda yacni wuxuu ula jeedaa idaa kharaja markuu ka baxaya min beytihi gurigiisa bismi illaahi tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi ducadaa qof allaala qofkii aqhriya markuu gurigiisa ka baxayo yuqaalu lahu waxaa loo dhahayaa hudiita waa lagu hanuuniyey wa kufiita waa lagu kaafiyey wa wuqiita waa lagu dhowray watanaxaa waxaa ka fogaadoo ka carara canhu xaggiisoo ka leexdaa ashaytaan shaytaankana wuu ka leexdaa uu awood uma laha inuu horay u sii raaco rawaahu abu daawuud watirmidi waannisaa'i iyo wakayrihim baa xadiidka wariyey wa qaala tirmidi wuxuu yidhi xadiidun xasan rawaahu abu daawuud wazaada abu daawuud abi daawuud riwaayadiisi waxay ku siyaasay fayaquulu wuxuu u odhanayaa yacni ashayطaana shayطaankiibaa lishayطaanin aakhara shayطaan kale wuxuu u dhahayaa kayfa laka say kuugu sugan tahay inaad baadiyayso birajulin nin qad hudiya la hanuuniyey wa kufiya la kaafiyey wa wuqiya la dhowray ama la ilaaliyey say kuugu sugan tahay awood ma leedahay macnaha qofka gurigiisa ka baxaya buu dhahay nebiga hadduu yidhaahdo bismiillaahi tawakaltu cala allaahi ilaahay magaciisaan ku baxayaa ilaahay ayaan tala saartay walaa xawla caqli melihi aan diinta ku raaco walaa quwata ama walaa xawla xawl iyo caqli melihi aan xumaanta uga leexdo walaa quwata awood aan daacada ilaahay ku fuliyana melihi ilaa billaahi ilaa inuu ilaahay igu kaalmeeyo maahane yuqaalu lahu waxaa loo dhahayaa qofkaa hudiita yaa u dhahaya malag baa suuragala inuu leeyahay waa lagu hanuuniyey wa kufiita waa lagu kaafiyey oo shar iyo shaydaan baa lagaa kaafiyey wa wuqiita waa lagu dhowro waa lagu badbaadiyey watanaxaa waxaa ka iisha oo ka leexda canhu xaggiisa ashaytaanu shaytaankana wuu ka fogaadaa qofka shaydaankana wuu ka iishaa oo wuu ka leexdaa ama waxaa laga leexiyaa oo laga iilaa xaggiisa oo laga dadbaa shaydaanka shaytaankaa laga fogeeyaa rawaahu abu daawuud wa tirmidi abu daawuud baa xadiidka wariyey iyo tirmidi tirmidina wuu wariyey wanisaa'ina wuu wariyey iyo hayrkoodba hayrkoodna way wariyeen oo xadiidka wa qaala tirmidi wuxuu yidhi xadiiun xasan xadiid xasan ah waaye zaada wuxuu ku siyaadiyey abu daawuud yaquulu fayaquulu wuxuu u dhahayaa yacnii ashayطaana shayطaankaa lishayطaanin aakhara shayطaan kale wuxuu ku leeyahay kayfa laka say kugu sugan tahay shayطaano sidee baad u baadiyayn kartaa macnaha birajulin qof qad hudiya la hanuuniyey wakufiya la kaafiyey wa uqiya lana dhowray wa can anasin qaala kaana akhawaan laba walaal baa jiri jirtay anas wuxuu yidhi kaana akhawaani akhawaan ayaa jiri jirtay laba walaalo calaa cahdi alnebiy nebiga wakhtigiisa sala allahu calayhi wasalam wakhtiga nebiga ayaa waxaa jiri jiray laba walaal wa kaana axaduhumaa midkood wuxuu ahaa labadii walaal midka mid ah wuxuu ahaa ya'ti mid u tagoo u yimaada annebiya nebiga sala allahu calayhi wasalam xer buu ahaayoo nebiguu cilmiga ka baran jiray nebiguu diinka ka dhagaysan jiray nin saasuu ahaa waalaakharu midka kalena yaxtarifu wuu shaqayn jiray ka labaadna shaquu aadi jiray midkaanna nebiguu aadi jiray sala allah calayh wasalam marka kan kan baa biila kutubaha kanaa u gada guriga kiradiisa kanaa ka bixiya quraacii iyo qadamidkaanaa bixiya ninkan wuu iska baxayaa masaajidkuu aadayaa waxbuu soo baranaya gurigiisuu ku soo noqona ninkani waa baxayaa waa soo shaqaynaa cuntadii kiradii guriga wixii loo baahnaa oo dhan yuu bixinayaa wuu dhibtooday marka fa shakaa wuu ishtakooday waa dacwooday almuxtarifu kii shaqaynaayey lacagta soo kasbahayey akhaahu walaalkii buu ka dacwooday yuu u dacwoonayaa lilnebiy nebiga sala allah calayh wasalam kan ma shaqaysta waaye mar walba anaa wax siiya agtaaduu fadhiyaa wax ma ii siinaayo wax ma dhiibaayo saa macnaha wuu ashtakooday oo rasuulka ayuu u ashtakooday fa qaala rasuulku wuxuu yidhi lacallaka waxaaba dhici kartaba oo aad mudan tahay tursaqu in lagugu arsuqahayo bihi asaga sababtiisa shaqadan iyo xoolahan aad soo helayso kistaan aad wax siinayso wa maalintaad ka goosatay shaqadoo lagaa soo buriyo ama inaadba wax waxweysaa suuragal ah sidaa darteed ayaa dadka ilaahay bini'aadamka wuu isku arsuqaa qofkan aad wax siinaysa ha dhibsanin sababtu waxay tahay waxyaabaha aad siinayso sababtiisaaba laga yaabaa inaad ku soo helayso maalinta aad u diido haddana qaastan qofka cilmi doonka ah ee cilmiga baranaya waa la kafaalaa inta badan markaad qof cilmi doon ah ama cilmi barasho u socda aad kafaasho oo aad kafiil ka noqotood kafaasho ee cuntadiisa jiifkiisa wixiisa haddaad awoodi karto inaad ashtakoota ma aha waayo sababtiisaaba ilaahay risqiga kugu siyaadiyaa sababtiisaa laga yaabaa inuu risqigu kuugu bato waad u jeeddaa labadan wiil waa walaalo midna waxbuu shaqeeyaa midna diin buu bartaa midkan diinka baranaya midkan baabiila marka ma aha inaad dhibsatoo daadakan wax ma dhiibaayo mar walba aad lee dhibtootay sababtu waxay tahay ilaahay waxaa suuragal ah subxaana wa tacaala waxaan aad helaysaba madaxiis in lagugu siinaayo maalintaad ka goyso waa lagaa goynaa maalintaad siiso waa lagu siinaa maalintaad u siyaadiso waa laguu siyaadinayaa macnaha saasay markaa tahay lacallaka tursaqu bihi sababtiisaba inaad risqiga ku helaysaa suuragal ahe aamuse shaqadaada aad ninkaana wixiisa sii rawaahu tirmidi biisnaadin saxiix calaa shardi muslim yaxtarif macnaheeda yaktasib waa yatasabab wuu shaqaynahay macnaha waa yaktasiboo wuu kasbahayey risqiga iyo ceyshka iyo helitaankiisa yuu kasbahayey wayatasababu sabab buu u noqonaya sidii wax loo soo helo ilaan waxbixinta ilahay baa iska leh adiga waxaa lagaa rabaa keliya inaad baxdo inaad dhaqaaqdo waxaa lagaa rabaa inaad samayso mutaqaanaa dadaal ku darsanka iyo waxa ku xiga iyo wax kulli ilaahay dushiisay ahaatay laakiin adi dadaal muuji sababtii la imow waad heli kartaa adoo sababtii la yimid waadna weyn kartaa marka caalku saasuu markaa yahay oo can anas qaala kaana akhawaan laba walaal ayaa jiri jirtay calaa cahdi الnebiy nebiga wakhtigiisa sala اllahu calayhi wasalam wa kaana axaduhumaa midkood wuxuu ahaa ya'tii mid u yimaado u taga annabi nebiga aada sal alla calah wasalam cilmi buu ka soo barana xadiidkuu akhrisanaya waalaakhar midka kalena yaxtarifu waa shaqaynayayo wuxuu ahaa nin kasab ka sameeya fa shakaa wuu ashtakooday marka idan kan shaqeeyee biilka markuu soo qaato asagaa siiya walaalkii dharka asaa u gada cuntada wuxuu u baahan yahay kulli midkan baa dacwooday oo kii shaqaynaayey akhaahu walaalkii buu ka ashtakooday linnebiy buuna ku dacweeyey wax ma dhiibo meeshaanuu fadhiya wax luu aqriyaa kira ma bixiyo wax noocaasuu ku ashtakiyey faqaal rasuulku wuxuu yidhi lacallaka tarsuqu bihi asaaba lagugu arsuqayaa waxaad risqiga iyo shaqada ku heshayba asaga madaxiisuu ahaa rawaahu tirmidi biisnaadin saxiix calaa shardi muslim yaxtarif yaktasib baa loola jeedaa wayatasabab sabab buu u noqonayey inuu markaa wax xidho inuu wax soo kasbo ayuu sabab u noqonayey taasuu markaa ahaa habkaasuuna markaa samayn jiray baabu alistiqaama istiqaamadii iyo toosnaantii baabkeeda ayaanu meesha haddana ka sii gelaynaa qaala tacaala qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi fastaqim toosnow kamaa umirta sidii laguu amray sidii laguu amray u toosnow baa la yidhi nebiga sal alla calayh wasalam suuratu huud suuratu هود faاstaqim kamaa umirta وقال qaala إن ina aladiina kuwii qaaluu yidhi rabbunaa الله allah ilaahay waaye humma istaqaamuu haddana toosnaaday tatanazalu calayhim almalaa'ikatu malaa'igtaa korkooda ku soo degaysa allaa takhaafuuha cabsanina loo leeyahay walaa taxsanuu hana murgoonnina wa abshiruu ku bishaaraysta biاljannati alatii kuntum tuucaduuna jannadii aad ahaydeen tiladiin yabooha naxnu annagu wliyaa'ukum awliyadiinii jirhkiinnii saaxiibadiin ayaan nahay fi lxayaati addunyaa nolosha adduunka iyo wa fi laakhira walakum waxaad ku leedihiin fiiha jannada dhexdeeda maa tashtahii waxay ishtahaysata anfusukum nafafyaalkiina walakum waxaad kaloo ku leedihiin fiiha jannada dhexdeeda maa taddacuuna waxaad u wacataa nusulan waa martiqaad iyo sooryo iyo soo dhowayn oo min ghafuurin raxiimin alla dembidhaaf badan oo naxariis badan xaggiisa ka timid wa qaala tacaala ina aladiina kuwii qaaluu yidhi rabbuna rabbigeen allaahu alla waaye uma istaqaamuu ka bacdina toosnaaday falaa khawfun calayhim cabsi korkooda ma aha walaa hum yaxsanuuna mana aha kuwii murgahaya ulaa'ika kuwaasi asxaabu aljannati jannada asxaabteedii waaye hum ayaguna ulaa'ika kuwaasi asxaabu aljannati jannada asxaabteeda waaye khaalidiina way waarahayaan fiiha jannada gudaheeda jazaa'an waana abaalgud bima u abaalgud ah kaanuu ay ahaayeen yacmaluun kuwa camal qabtaa wacan abi camrin waqiila abi camrata labadaba waa la yidhaahdaa waa sufyaan ibni cabdillaahi qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow qul lii ii dheh filislaami islaamka dhexdiisa qowlan hadal ii dheh oraah ii dheh laa as'al aan weydiinin canhu xaggiisa hadalkaa axadan qof oo hayraka hayrka ah muxuu ka wadaa wuxuu ula jeedaa hadal cad i dheh oo qof kale aan tafsiirkiisa uga baahanin markaad ii sheegta bayaan ahoo cadu aan fahmo qof kale adi aan ahayna aan dib damba u weyddiinnin waxa loola jeedo qaala rasuulku wuxuu yidhi qul dheh aamantu billaahi ilaahay ayaan rumeeyey dheh humma istaqim haddana toosnow humma istaqim toosnow aamantu biاllaahi ilaahay ayaan aaminay oon rumeeyey dheh haddaad dhahdaha leexleexanine humma istaqim intaa kadib toosnoowo rumaynta ilaahay ku toosnow rawaahu muslim wa can abi hurayra qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam qaaribuu soo dhadhoweeya sida loogu talagalay maba keeni kartaane cibaadada soo dhadhoweeya wasadiduu qaaribuu soo dhadhoweeya wasaddaduu toosiya oo sabaabta laasima waclamuu ogaada annahu sha'niya lan yanjuwa inuusan badbaabaynin axadun axad oo minkum adinka idinka mid ah bicamalihi camalkiisa qof idinka idinka mid ah oo camalkiisa ku koraaya ma jiro qaaluu waxay dhaheen walaa anta yaa rasuula allah adna rasuulkii ilaahayo xataa adiga ma badbaadaysid miya qaala wuxuu yidhi walaa ana ani xataa ma badbaadaayo oo ma koraayo ilaa an yatakammadanii inuu igu daboolow igu asturo maahane allaahu ilaahay biraxmatin naxariis oo minhu asaga xaggiisa ka ahaatii wa fadlin ziyaado maahane rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyay rasuulku wuxuu leeyahay qaaribuu wasadadu soo dhadhoweeya sida ay tahay maba keeni kartaanba cibaadada sidii laydinkugu dira wax unbaa idinka nusqaan ahee ha fadhiisanin laakiin ee soo dhadhoweeya qaaribu soo dhadhoweeya wasadid eh, sawaabta laasima macnaa sida toosnaantaa markaa laasima oo mar walba khayrkii wanaagga ku socda wasadidu sawaabta iyo sida toosan u qasda oo laasima waaclamuu ogaada annahu lan yanjuwa inuusan badbaabaynin fakanaynin axadun axad oo minkum adinka idinka mid ah bicamalii camalkiisa si kastuu u bato iyo si kastuu u fiicanya camalkaaga naar makaa badbaadin karo jannana ma ku gelin karee fadli ilaahay baa jannada lagu galaa walaa anta yaa rasuula allah adigii rasuulkii ilaahay ah xataa ma ku badbaadis miya camalkaaga qaala wuxuu yidhi walaa ana xataa aniga ilaa an yatahammadanii inuu igu asturo igu daboolo maahane ilaahay biraxmatin raxmad oo minhu asaga xaggiisa ka ahaatii wa fadlin rawaahu muslim waalmuqaarabatu alqasad baa loola jeedaa in loola qasdo aladii laa qulwa fiihi walaa taqsiir waxaan xadgudub iyo gaabis labadaba ku jirin waqaaribuu soo dhadhoweeya macnaha asadaad alistiqaama waa toosnaasha waalisaabatu in xaqii sabaabta la asiibo wayataqamadanii yulbisuni inuu igu asturo ama igu labiso wayasturunii uu igu asturo naxariistiisa maahane ani xataa jannada ilaahay geli maayo qaala alculamaa culimmadu waxay dhaheen macna alistiqaamati toosnaashada macnaheedu waxay tahay lusuumu taacati illaahi ilaahay taacadiisa oo la laasimo waa in ilaahay taacadiisa la laasimo tacaala istiqaama marka la leeyaha macnaheeda waa luzuum waa laasimitaan iyo ku dultaagnaansho taacati illaahi tacaala qaaluu waxay dhaheen wahiya min jawaamici alkelim baa loola jeeda waxa jawaamiculkelim la yidhaahdo waa kelimad gaaban oo macno weyn xambaarsan ayaa laga wadaa wahiya nidaamu alumuuri waana umuurta nidaamkeeda wabillaahi tawfiiq ilaahay ayaana tawfiiqdii waafajinta ay u sugnaatay asagaana yaqaana sida sawaabtii khayrka marka uu ku jiro baabu fi tafakuri baanu gelaynaa qofka inuu ku fikiro maca makhluuqaadka ilaahay weynaantooda balse meesha ha noo joogto wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa aclam